bismillahi الرحmaan الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaatu waالsalaam calى rasuuli اllahi waaalih wsaxbih ajmaciin wabacd qaala اlimaam raximah اllahu tacaala faslu wqad naqla bnu isxaaq can caaishaةa wmucaawiyata anahuma qaala inama kana lisraa'u biruuxihi walam yafqid jasadh wanuqila can اlxasan اlbasriyi naxwa dalik waqad naqala waxaynu ku soo jiray hadalkii dheeraa ee ku saabsanaa israa walmicraaj baxhigiisii sheekhu marka wuxu uhi waqad naqla ibnu isxaaq ibnu isxaaq wuxuu soo guuriyey can caaishata wa mucaawiya annahumaa qaala inay yidhaahdeen innamaa kaana alisraa'u dheelmintu waxay ahayd biruuxii nabigunba ruuxdiisaa lasii qaaday walam yafqid nabigu ma uusan waayin jasadahu jidhkiisii walam yufqad jasaduhuna waa suuragal in la ahriyo laakiin aniga waa ii nasbinhayaa wanuqila waxaa laga soo guriyey can ilxasan albasriyi naxwu dalika xasan albasri waxaa kaloo laga soo guriya asna inuu yidhi nabigu dheelmintiisu biruuxihi bay ahayd laa bijasadihi wuxuu yihi laakiin walaakin yenbaqii waxaa haboon an yuclama in la ogaado alfarqu bayna an yuqaal farqiga u dhaxeeya in la yidhaahdo kaana alisraa'u manaaman dheelminta subanhu manaan buu ahaa wa bayna an yuqaala riyu ahaa bimacnaa manaanku waa riyo inuu nabigu uga riyooday wa bayna an yuqaala in la yidhaahdo kaana biruuxihi duuna jasadihi nabigu muusan riyoonine naftiisii baa la sii qaaday iyo ruuxdiisii si xaqiiqatana laakiin jirkiisii waa laga tegay wa baynahumaa bayna almanaami wa bayna alisraa'i biruux waxaa u dhexeeya farqun cadiimun farqi weyn baa u dhexeeya waa inagii soo mara jumhuur ahlicilmi min ahli اlxadiiثi wاlfiqhi wاsiyari wاtawaariikh inay qabaan nabigu sal ly slam biruuxihi wa jasadihi macan ayaa la dheelmiyey fii leylati waaxida hal habeen baa nabiga la dheelmiyey oo maka laga qaaday madiine la geeyey kadibna cerka loo siqado micraajka shayga loo yaqaano u dhacay bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin kaana manaaman israaq iyo micraajkuba ru'yu ahaa iyo manaam ayib fii leylatin waaxida dhacay waa rag yaroon badnayn bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin labaduba si wada jir ay u dhaceen laakiin fii leylatayni mukhtalifatayn alisraau kaana muqadaman uma bacdahu almicraaj bay leeyihiin axaduhumaa yaqda walaakharu manaaman laba goor buu dhacay fii leylatayni mukhtalifatayn israaguna wuxuu ahaa yaqdatan biruuxihi wa jasadih amaa micraajku wuxuu ah biruuxihi oo markaas nimana halkaasay marahayaan isku habeen buu ahaa yay ahaayeen ma ahayn laba habeen bay kale ahaayeen manaan buu ahaa mae ruuxiisaa la qaaday bijasadihi maca ruuxi baa la qaaday aqwaal badan baa ku jira almaxfuud adilada ay taageerayso waxaa weeye rasuulku sal ly slam annahu usriya biruuxihi wa jasadihi wa curija bih labaduba laakiin ibnu qayim isagu wuxuu rajixi doonaa odhan maynu uu leeyahay nabig sal l slm waxaa la dhelmiyey jidhkiisii baa la sii qaaday maca ruuxihi xagganna odhan mayno riyo iyo manaam ayuu ahaayo wamaa jacalna ru'ya alatii araynaaka ilaa fitnatan linnaas kaanat ru'yata cayn ibnu cabaas baa ku fasiray taaniyan wuxuu hadduu manaam yahay qurayshmaba inkirteenba ruuxu intuu riyoodo yaa cawdha adduunka la marin oo aakhare la geyn oo samawaadka uu ka soo boodi oo wuxuusan aadama samayn karin buu sameeyaa oo marka waan riyooday waxaasana arkay axadna inkiri maayo quraysh waxay inkirtee diiday qoonsatay wuxuu ahaa nabi sal slam anigaa la isii qaaday oo min makkata almukarama ilaa beyt اlmaqdis la isii qaaday uma curija bi ila samaai saabica arinkaas oon suuragal ahayn caadada iyo dhaqanka aadamaha maka la eego taasuu ay qurayshi dhibsato inkirtay mooyeen riyo iyo manaam cidna ma diideen bay leeyihiin ra'yiga jumhuur ahlicilmi waa xoog badan ibn qaym rayigu marayna ra'yi daciifa wey waa laga xoog badan lakiin inuu dul maro wa caaisha wa mucaawiya caaishay mucaawiyana lam yaquula maysan odhanin kaana manaaman dheelmintu riyay ahayd maysan dhihin wa inamaa qaala waxay yidhahdeen usriya biruuxihi ruuxdii nebi maxamed baa la dheelmiyey walam yafqid jasadah jirkiisana muusan waayin wa farqun bayna alamrayn labada arimood wuxuu leeyahay manaam qolyaha yidhi waa khaldan yihiin anigu manaam odhan mahayo buui bijasadiina odhan mahayo waxaan leeyahay nebigu ruuxdiisi baa la qaaday oo maxaad oga jeedaa ruuxu markuu naf baxo aadamahu uu dhinto soo naftiisa lama qaado intii la tuso waxaa maa cindallahi u yaalla oo khayr ah ama xumaan ah ayaa naftiisa la qaadaa ruuxa naftiisu ay fiican tahay oo mu'min saalixa ahaana ilaahay baa loo geeyaa markaasaa lasoo maamuusaa lasoo karaameeyaa kadib baa lagu soo celiyaa qabrigiis ruuxa asagu faasiqee faasidkae mujrimkae kaafirka ana waaba lasoo tuuraaba fi sijiin ruuxdu markay ka baxdo jidhka siday u socoto ee rabbi u qaado oo kale ayaa nabiga loo qaday ruuxdiisuu leeyay jidhkiisi baa laga tegey asagu saasuu qaninaqayn tiibuu sharxaaya marka ruuxu markuu dhinto ruuxiisa qaabka loo qaado ee ilaahay loogu geeyo iyo markuu riyoon hayo laba kale baabwiyo soo maa ayib riyadu markay tahay ruuxdu waa joogtaa jirkaada iyo ruuxa waa wada joogaan laakiin malaku ru'ya malagga ilaahay awoodda u siiyey ee dadka wax tusa ayib ayaa wax kuu sawirahaya t v buu kuu daarahaya wixii baad arkaysaa adoo meel marahaya adoo duulahaya meelaad u dhaqaaqdayna midna ma jiraan amaa nabiga ruuxiisaa la dheelmiy waxaan oga jeedaa buu ibnu qayim ruuxdu markay jirka ka baxday ruuxu dhinto sida loo qaado oo kale baa nabiga tiisa loo qaaday wahwa xay taasuu rabaa inuu kuu sharxo wa farqun bayna اlamrayn bayna اlmanaami wa bayna اlisraa'i biruuxihi fainamaa yaraahu الnaa'imu ruuxa jiifa wuxuu arkaay qad yakuunu wuxuu noqon karaa amhaalan xaqiiq ahaanba mxuu ahaaye muuqaalo wey amhaalan jamcu maal muuqaalo wey madruubatan lagu qadaray ama lagu shabahay lilmacluumi kii la garanaya qalbigaada ku jira macruufka ahaa fi suwari اlmaxsuusa ay bisuwar اlmaxsuusa shaygii macnawiga ahaa ama aad fahmaysay ayaa muuqaal loo samaynaya jannaad aaminsan tahay shay xaqiiqa inuu yahay beeraa laguu sawirahaya iyo webiyo durdurahaya iyo xarulaciin iyo dhallinyaro iyo alaab marka macnihii aad aaminsanayd ayaa muuqaal lagugu tusahaya malagana awooddaale inuusa hawasha kugu sameeyo dayib naar iyo jahanami hawlaad aaminsan tahay adoon jahanamo xaqiiqa ah lagu tusin oo lagu geynin ayaa sawirkeeda lagu siinhaya marka taasi waa manaamkii qad yakuunu amhaala madruubatan loo qadaray ama lagu shabahay lilmacluumi fi suwar maxsuusa ay bisuwar maxsuusa muuqaalo la dareemi karoo muuqdo oo ishu ay qaban karto fa yaraa wuxuu arkaya ruuxii seexde riyooday annahu qad curija bihi ila asamaa cerka in loo sii qaaday buu dareemaya aw amase duhiba bihi lala aaday ilaa makkata makaya wa aqtaari اlardi adduunka dacladiisa wa ruuxuhu asagoo naftiisuna lam tascad aysan cirka korin oysan aadin walam tadhab aysan dhaqaaqin wainamaa malaku ru'ya ru'yada malagii u xilsaaraa ayaa daraba u qadaray lahu liraa'i waannaa'imi almithaala tusaalu siiyey iyo wuxuu wax ku fahmi karo u garaacay wاladiina qaaluu wadaadaha yidhi curija birasuuli اllaahi rasuulka ilah waa la dhelmiyey طaa'ifatayn laba kooxood weeye طaa'ifatun qaalad waxay tiri curija biruuxihi wa nabi maxamed sal ly wasalam jidhkiisii iyo ruuxdiisiiba waa la sii qaado waa la dheelmiyey cirkana waa lala aaday wa hada huwa sawaab aladi dalat calayhi aladilatu اlkaiira wa qaala mid koox kana waxay tiri curija biruuxihi walam yafqid badanah nabiga ruuxiisi baa la dheelmiyey cirkana loo sii qaaday oo rabulciza loo geeyey jidhkiisana lama waayan ama muuse waansuubanuhu wa haaulaa'i culmmada sidaa yidhi curija biruuxihi yidhi lam yuriiduu omaysan jeedin ana almicraaja kaana manaaman micraajku inuu riyo ahaa iyo mxuu ahaayey e, e, manaam oma jeedaan wa inamaa araaduu waxay u jeedaan anna aruuxa ruuxdii daataha laftirkeedii usriya biha iyadaa la dhelmiyey jidhka oo meesha yaalla ayaa ruuxda nabiga lasii qaaday bay leeyihiin ee malaha nabigu waa riyooday iyo manaam buu wax ku arkay wa curija biha xaqiiqatan si toos ah ayaa lagu si ra'yigaani aad buu u naqdiyay xaafid xajar wa qaala saaxibu اlhadyi intuu yidhi ayuu naqdiyey mujaladka sideedaad sabxada lix boqol iyo sagaal wuxuuna leeyahay waana xamli iyo ta'wiil tadfachu annusuus اlkaiira waاladila almarwiya min alahbaar marka waa runtii ibnu qayim muusan kuma saxno ta'wiilka asaga ah wa curija biha xaqiiqatan wabaashara wuxuu muxuu ahaay la baashiray yani wuxuu sameeyey oo uu la kulmay nabigu min jinsi maa tubaashiru alruuxu bacda almufaaraqa ruuxdu markay ka baxda jirka ila hadda adu waxaad ka kooban tahay laf iyo lud iyo qolof iyo ruux ku jirta awooddan ilaahay u geliyay jirka marka laga siibo ruuxda waa tegaysa qul ruuxu min amri rabbi jidhkuna isagoo qolofu meeshu ku hahaya nabigu ruuxiisiibaa intii la qaaday xaqiiqatan baa la dheelmiyey ayib oo cirka loo sii qaaday hawsha laga niqaashin inta badan waa micraajka israha ma ah khilaafka u badan micraajka ku jira ama alisra waxaa loo badan yahay inuu ahaa asagu biruuxihi wa jasadihi laakiin nabig sal slam beytulmaqdis markuu tegay cirka asmawaat اlculaa ma maca aljasadiibuu loo sii qaaday salaam ayib oo la korsiiyey mise ruuxiisi baa la qaaday baa khilaafka u badan ka taagan yahay maxaa yeelay daahiru اlqur'aan asagu waa subxaana aladi asraa bicabdihi baa layihi biruuxi cabdihi lama dhigi ayib ilaahay addoonkiisa sii qaaday baa la yidhi marka hawshaasi khatar wey in ayadu lala aado mxuu ahay ruuxu hawshaasi waa adag tahay wa baasharad waxay ruuxdu la kulantay min jinsi ma shay noociisa ama wax lamida maagaasoy tubaashiru la kulanto naftu ah, bacda almufaaraqati ay bacda mufaaraqati jasadiha wa kaana xaaluha xaalu ruuxi fii dalika wuxuu ahaa buui ka xaaliha bacda almufaaraqati nafti nebi maxamedee la dheelmiyey ama ruuxii la dheelmiyey waxay la macno tahay oon kugu faahsiin karaa suura dhoweyn taqriiban ruuxu markuu dhintay nafta u faaruqdo ayuu tilmaamahayaa fii sucuudiha koritaanka ay koraysa ila samaawaati cirarka samaan samaan samasamad tii labaad tii koobaad labaad saddexaad afraad ilaa aakhiriha xataa yantahiya aw xataa yuntaha ilaa lala gaaro biha ruuxu ila asamaai asaabica oo fataqifu ay istaagto bayna yaday illaahi casa wajal oo fa yamuru rabbi u amro fiiha ay fi ruuxi wa axkaamiha iyo muslimiinta wixii loo sheegi lahaa bimaa yashaau rabbi wuxuu doono uma tanzilu waxay u degaysaa marka iyaduna ila alardi waladii kaana lirasuuli ilah sal slam cirka dhulkaa loo soo marka markay naftu ruuc ay faaruqo jirkeeda ilaahay baa loo sii qaadaa malaaigtaa gudbisa maryo cad baa lagu qaadaa iyadoo barakaysooma eh, wanaagsan sidii loo wado loo wado loo wado ilaahay baa loo geyn subxaanahu wa tacaala addoonkayga ku celiya waktubuhu fii ciliyiin daaqadaha u fura habeeya dib baa lagu soo celin qabrigeeda iyadoo habaysan oo lasoo sharfay oo lasoo karaamiyey oo lasoo maamusay oo ruuxda wanaagsan ta kalena samaa dunya markay maraysaa lasoo tuurahaya ilaa sijiin ciyaadan bilah marka fataqifu bayna yaday illaahi bacda mufaaraqati jasidaha fayamuru fiiha ay fii shaniha wa axkaamiha wa takriimiha hadday wanaagsan tahay bima yasha uma tanzul ila alardi dhulkaa loo soo dejin waladii kaana lirasuuli اllaahi rasuulka ilahi wuxuu u dhacay ama u ahaa leylat اlisraa habeenkii dheelmintana akmalu wuxuu ka dhammaystiran yahy oo ka qiimo badan yahay mima yaxsul liلruuxi cinda almufaaraqa waxa ruuxda ee u xasilay hesho markay nafta ka baxdo jirka ay ka baxdo ayb wa macluum waxaa la og yahay buuhi ana haada arrinkan aanu leenahay nabiga waxaa la dheelmiyey ruuxdiisi ayib si mxuu ahaay loo fahmana waxaan ku matalay ruuxu markuu dhinto buu i markay say ruuxdu oga baxdoo kale ayadoona ognahay inta nabi maxamed ay ka dhammaystirayd kana qiimo badnayd naftu markay jidhka faaruqo ama ay ka tagto oo ruuxu dhinto wa macluuma ana hada amrun fowqa maa yaraahu naa'im alsraau biruuxihi waa arrin ka sarrayso ka qiimo badan kana duwan ruuxu markuu riyoodo wuxuu arko laakiin lama kaana rasul s sm fii maqaami kharqi اlcawaa'idi xatى shuqa baطnuhu wahuwa xayu laa yata'alam curija bidaati ruuxihi اlmuqadasa xaqiiqaة min gayri imaatati waman siwaahu laa yanaalu bidaati ruuxihi الsucuuda ilى الsamaaءi ila bacda اlmowti wاlmufaaraqa hadalkan hadal fiican wey laakiin asalka dhan baaban ku diidanahay wadaadka waxaa laleeyahay marka waa yahay hadday ruux la dheelmiyey maxaa nabiga boga loo jeexayaa ayb inti halkaa nabiga laga jeexa ilaa xoobaysta ama meesha xudunta loo gaadhsiiy nabiga jeexadiisa hoos laga mariyey timoolidii lagu dhowaaday kadibna beerkiisa la qaaday wadnihiisa la dhaqay biyo saafi iyo weelal xariir dahab iyo fida lagu dhaqay kadibna xikmad baa laga buuxiyey iyo iimaan iyo cilmi kadib baa isla markiiba la sharooteeyey waa la sii qaaday markaasuu anas wuxuu ohan jir nab sl meeshii laga dilaaciyey ilaa waagidan waxay noqotay diilin aad dareemayso namar madow saas oo shirka aad moodo in bar oo kale uu yahay oo qalin yar la mariyey khad yar in lagu jeexaadmooda la suntay markaas waagidan waxaa ka baxay tima yar xabadkii nabiga meeshii la jeexay tima yar baa ka soo xaad ah oo meeshii uu nabarka ah la dilaacayo ka baxay marka looma baahden haddii nabiga ruuxdii la qaadahayo ruuxdu maxaaba laga ay maxaaba nabiga loo jeexayaa maxaa loo dilaacinhayaa ma meeshan eh, maka dusheeda ah nabiga laga sii qaada ruuxdiisa ayib oo barta maka laga dhoofiyo ila waxaaba la sheegay beytulmacmuur oo asama asaabica ku yaala inuu ku beegan yahay kacbada ku beegan yahay maba nabiga toos loo sii qaado ayib qol wuxuu ku beegan yahay beytulmaqdis buu ku beegan yahay haddii nabiga halkaa laga sii qaadi lahaana in loo qumaatiyoo loo kiciyo oo ay diyaaraddu aysa toos u kacin bay noqonaysa marka meel ku aadan baa la geeyey oo baytulmaqdis markaasuu si toosa nabigu baxay leeya qolyo wadaadaha si kastaba ha noqote waxaa weeye howlahaas raba inuu ka jawaabo ishkaalaadku wuxuu leeyahay waxaad oola yaabaynin nabiga in la dheelmiyo oo baytulmaqdis la geeyey la dilaaciyey xigmad lagu shubay la waday buraaqa loo keenay howlahaas oo dhanba waxaynu ku jiraa maqaamu takriim wa kharqi alcadaad ayadoo sidaa tahay laakiin wax la dhelmiyey buu lahaa sakatiin ruuxda bes ibn qayim raba inuu yihahda lakiin suuragal laakiin lama kaana rasuul اlah rasuulka ilahi markuu marahayo uu joogay buui fii maqaami kharqi اlcawaa'idi jamcu caadatin caadooyinka in la dilaaciyo dhaqankii la yaqaano aadama inuusan duuli karin wey dhaqanka la yaqaano aadama inuusan duuli karin wey dhaqanka la yaqaano dabku waa inuu ku gubahayo ku karahayo wey dhaqanka la yaqaano waa in eh, ilmaha haddii la abuurahayo laba waari ilaahay ka abuuro oo aabbiyuhu isu tagaan haddii ilaahay subxaanaه wa tacaala u abuura ilmo bilaa abin walaa ummin ka aadam calayhi الsalaaةu wasalaam waa kharqu licaadati اlbashar haddii ilmo la abuuro muxuu ahaayey bilaa abin hooyo un laga abuuro ayib aan zinaysanin ayadna waa kharqu licaadati اlkhalaa'iqi wاlbashar oo nabi ciise oo kale ah in aadame la duuliyo oo samaawaat اlculaa u galo oo uu soo noqdo fii leylati waaxida maka laga qaaday baytulmaqdes fii saacati waaxida waa wax mxuu ahay ka baxsan wixii aan naqaanay soomaalida waxay jiraan geelo mxuu ahay hadduu lugaha hore ku mxuu ahay ku yeesho habeed lugaha dambe hadduu ku yeesho habeed baa waa gadi lagu yaqaanay haddii laakiin jeenyaha hore labada adina hore uu la galo habeed iyo kaadi ku yeesho waa xaajo cusub xaajo uguba wey marka waxaa weeye hawsha la yaqaana aadamuhu waxaan ku naqaanaa dhaqanka bani aadam nabigu waxaa la rabaa habeenkan la dheelminayo la maamusayo in laga saara khadkii basharko dhanba ayib saasaa keentay buu leeyahy in howlo badan ay dhacaan habeenka asaga ah xataa shuqa batnuhu ilaa beerkiisa la dallaacshay wahwa xayun asagoo nool laa yataalama xanuunsanayn innagu waxaynu naqaanaa caadada bani aadamka ruuxii la abreeshimhayo ama la qalhayo waa in la suuxiyo ti darooga laga dharjiyo lagala daalo waa in la suiyo baralaat laga dhigo marka ama takdiir kuli ah ama takdiir juz-a ah lagu sameeyo midka kulliga waado dhan in lagu suuxiyo midka jusgana waa in qeybta la abreeshimaya keliya la suuxiyo wey waa midda eh, eh, ah, alimaam maxamed qod iyo keyrkii ay ka hadleen wuxuu leeyahay gaaladu gaaladu ree yurub reer galbeedku waxay dhaqan ka dhigteen markay rabaan koox muslimiin inay baabi'iyaan ama ay ku duulaan waa in shacabka muslimiinta kale ay suuxiyaan lannu nabigu waa cabira almuminu lilmumini kalbunyaani yashudu bacduhu bacضa almuminu yalamu mxu ahli اliimaani kama yalamu اljasadu lima fi الra's ruuxa xadiidka xasanka aynu ku maray fi adab buaari adab mufrad اlbukhaari raxmat اllahi tacaala calayh almuminu yalamu liahli اliimaan kama yalamu اljasadu lima fi الra's ruuxa muminka wuxuu u xanuunsan oo u danqan oo u laxawsanhayaa muminiinta waxa gaadhaya dhib ah sida madaxuba cafan sida jirka intiisa kaleba ay ugu xanuunsato wix gaadha madaxa marka maadaama aan isku xidhannahay oon gabal isku egannahay markay rabaan qayb naga mida inay cunaan oo kulti yoma ukila thawr abyad ay noqoto ay rabaan qayb inay cunaan waa in qaybta dad kale ay suxiyaan dad kale waa inay suxiyaan dadkaa kale marka la suuxiyo dareemhayaan jika jirkooda qaybta ka kamid ah la cunahayo waa inaan dhanoogo nimankan waa argixiso waa nabadiid waa burladuul waa niman waalan adduunka lama dhaqmi karaan alcasr alxajar alwusta bay nool yihiin balaayo weeye ummadoo dhan bay khatar ku yihiin mustaqbalka adduunka o dhan bay khatar ku yihiin east africa looga guurahayaa central africa laga qaxahayaa waxaa khatar a ah talabibi xayfa khatar gelahaya haddayba mxuu ahay muqdisho xoogow yar ka asaxo iyo hawla mxuu ahay ka dhiirgalaan waa in balaayo lagugu sidaayey miidiyuhu waa in awood oo kugu baxsho shacabkii masaakiinta kuwii bbisda ay gumaysan jirtay kuwa universal haysatay dadkii ya v intay mxuu ahay maskaxda kaga xaartay wixoo dhan baa wyaa daacahay wbay walacahayaan kulligood kulli wixii baa laabjeex iyo alsakuda noqonhaya wixbay soo tufahayaan waaga dambe marka haddii ninkii ay gaaladu eh, weerar ku qaadeen la dilo loo xanuunsan maayo lanna waan suuxsannahay irbada inagu dhacay fara badan mar hore in la takdiiriyey dankama lihin oo maxaa lagu geli argixiso weeye maxaa loo dilay nabadiid weeye maxaa jira khatar buu ku yahay mxu amniga maraykan iyo ree yurub war u kaada howlaha nixon in muslim walaalkaa ma ahaa yaa dilahaya gaal haddi maxaa jira ta argixiso weeye haddi khatar wey iska ilaali wa hora lagu dhuftay asagoo dhan waa suxsan yahay waa baralaat marka wuxuu hi sheekxamed qud wuxuu u bahan yahy in la maydho intii la geeyey muxuu ahay isbitaallo waaweyn in laga shubo sunta ayada u baahan yihiin wadaalika wuxuu qaadanayaa muxuu aha siniin waa acwaam madiidda ay kulli waan suxsannahay bu barlaat waan daadsannahay ilaa marka suntan laga saaro oo nalaga shubo oo daaweyn nala siiyo caafimaada mayno ila wuxuu ruuji may noqotay mariid baan wada jira hawshaa khatar wey hawsha ayadaa waxaan oo jeedaa bimacnaa nabigu sal slm hadda sheekhu leeyahay khawaarida waxaa ka mid a ah aadama la qalahayo oon xanuunsanayn hada min mucjizaatihi wa min khawaariq alcaadaad saa hadday tahay markuu curija bidaati ruuxihi ay binafsi ruuxii baa lala koray almuqadasati la ahiray xaqiiqatan si mxua dhab oon majaaz ahayn min hayri imaatatin isagoon la dilin ruux kor dhaqaaqdo cir loo sii qaado si toos ah oo xaqiiqa ah, waxaan naqaanaa بعد mowti mxuu ahay ashaks aw ilmari laakiin ruuxii oo nool xayi ah in ruuxiisa la qaado waa kharqun waa mucjizatun lirasul sal slm saasuu ujeedaa waman siwaahu rasuulka inta ka soo hadhay laa yanaalu gaari maaya bidaati ruuxihi naftiisa ku gaari mahaya asucuuda koritaan ila asamaai asucuudi laa yanaalu bidaati ruuxi asucuuda ila asamaai cirka inuu u koro cirka inuu koro ma heli karo ilaa bacda almowti inuu dhintaba mooye walmufaaraqati naftuna ay jirka ka baxda mooye faاlambiyaau ambiyadu ridwan اllahi tacaala calayhim الsalaatu wasalaam inama istaqarat arwaaxuhum hunaaka bacda mufaaraqati اlabdaan hadda wuxuu ka jawaabaya ishkaal muqadar ah oo ah ibnuاlqayimo waxaa tahi nebi maxamed ruuxdiisi baa lasii qaaday oo ilaahay loo geeyey oo la dallacay cirka loo dallacay ambiyada kale muuse iyo ibraahim iyo ciise iyo yaxye iyo keyrkoodna cirkay joogeen ish ilfaariq bayna arasuuli wa bayna alambiyaai almursaliin micraajka nabiga iyo ambiyada kale maxaa udhexeeya wuxuu ku yihi ma khaldami ambiyada kale waxaa la dheelmiyey bacda maa maatu baa ruuxdoo la qaaday halka la geeyey oy degeen nabigu laakiin isagoo nool ayaa lasii sii qaadayba la soco hasa katiinba ku leh فالأنbiyaaء inama اstaqarat arwaaxuhum hunaaka bacda mufaaraqaة الأbdaan intay ruuxdu jidhka ka baxday bay halkaa degeen wa ruuxu rasuulilah rasuulka naftiisuna sacidad way kortay ilaa hunaaka meeshaasay u kortay fii xaayl xayaati nabigu intuu noolaa uma caadad haddana way soo noqotay wa bacda wafaatihi subanu intuu dhintay kadibna istaqarad waxay naftu ku sugnaatay iyo ruuxdu fi rafiiqi laclaa golaha sare saaxiibada sareo malaa'igtii ilahay intuu jecli agtooda bay ku sugnaanaysa maca arwaax اlambiya ambiyada inteeda kale ruuxyadooda lala qabo calayhim الsalaaةu wasalaam wamaca hada ayadoo sidaa jirto falaha ishraafu calى اlbadani waishraaqu watacalluqu bih ambiyadu markay dhintaan ayadoo arwaaxdooda la geynhayo samaawaadka la geynayo oo subanuhu markuu dhinto ruuxdii samaawaadka la geynhayo haddana nabi kasta qabrigii lagu xabaalay iyo naftiisu ruuxdiisii cirka jirta waxbaa ka dhexeeya wada shaqayn baa ka dhexaysa nabiyulaahi ciisa matalan wuxuu joogay samaa aaniya nabiyulahi yaxya samaa aaniya joogay qabrigiisii lagu xabaalay iyo asagu xeer baa ka dhexeey waad salaami waad u tegi nabiga waa la dheelmiyey samaat culaa buu jiraa wuu dhintay ruuxiisii cirkay jirtaa wahya fi ljanna ruuxdiisu wa maca daalika qabrigiisa iyo jirkiisi iyo ruuxdaas ka warqabaan dad u tagto salaanto assalaamu calayka ya rasuul allah wa calaykum asalaam waraxmat ullahi nabiga kuu jawaabahaya ayb idan qabrigiisa nabigu ku jira ruuxdiisuna fi samaai saabica ama meeshuu ilaahay subxana wa ugu talagalay bay joogtaa marka ha u qaadanin weye ambiyada la xabaalay cirka maxaa geeyey sakatiin wey iska hawsha ayada wa maca haada ayadoo sidaa jirto falaha ruuxda waxaa u ahaday ishraafun kormeer cala albadani jirka ay kormarayso ay la socotaa jirkaay kormaraysaa kama fogo ayb iyo wa ishraaqun if ay nuurayso iyo wa tacalluqun bihi bilbadani ay ku xidhan tahay bxayu meel yarudu salaama nabigu salaamta uu celinhayo calaa man salama cali ruuxi salaama axaadiis waxaa ku sugan nabigu sal slm markuu dhintay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu qabrigiisa aggeeyey malag ilaahay uu siiye asmac alkhalaa'iq malag waxaa u xidhan anteeno weyn ilaahay baadmta miaal taqriiban uga jeednaay malag awood badan oo aadamaha dunida ku nool iyo khayrkoodba axadka nabiga ku saliya ama salaama fii saacatin fii aaniyatin min athawaani malagaasa u sheegay yaa rasuul allah ina fulaana bna fulaan fii baladi kada salla calayka alaan sallama calayka alaan nabiga u jawaabay waa ruuxii u taga laakiin nabigu waa maqlahaya ruuxa asag u taga ee booqday ziyaarta wuu maqli ruuxa ka fogay nairobi saliga ka dirhaya iyo salaanta ka dirhaya malag baa gudbinhaya malaga ma aduu kaa qaadi mise nabiga qabrigiisu ag joogaa nabiga qabrigiisu ag joogaa antena dhaweyn baa laakin u taagan wuxuu maqlahayaa wax kastoo salli ama salaadoo nabiga khusaysa waxyaabaha kalema maqlahayo sa waxaa loo diray wixii salli inuu soo tabiyo wuu loolanhayaa mawjadaha wax laysmadan aqoon waa mawjad lalinaysa wixii salli ah iyo salaada nabiga khusay sal slam awood ilaahay baa saa u karaameeyey marka looma baahno xadgudub kale iyo howlo kale looma baahno ayib salliga badi salaada badi salli eh, mxuu ahay salaanta nabiga badi ku daya diintiisa ku dhaqan jeclow baqbaqda kale iyo shirkiyaadka kufrigaadka kale jooji ayib wa bi haada tacaluqi ay ku xidhan tahay naftu jirkeeda ku xidhan tahay ama ruuxdu jirkeeda ku xidhan tahay iyadoo cirka koro joogta ayuu ra'aa nabigu arkay muusa calayhi الsalaatu wasalaam qaa'iman yusalii fii qabri markaad macnaha fahamtay waxaad fahmaysaa nabi muuse nabigu wuxuu ku sii maray asagoo cinda albeyt اlmaqdes cinda alkahiib alaxmar ku tukanaya qaa'iman yusalii fii qabri haddana wuxuu ku maray asamaa asaabica aw asaadisa ku maray ayib saadisa ayuu ku maray markoo uu sii socday markii dambe uu soo degayna wuxuu ku maray saabicada cala ikhtilaafi riwaayatayn ayib sii socodkii hore cinda asacuud saadisa lagu maray cinda alhubuudi wاrujuuc min allahi subxaanaه wa tacaala saabica lagu maray cala ikhtilaafi riwaayatayn si kastaba noqotee maxaa keenay marna nabigu inuu ku maro mxuu aha qaa'iman yusalii fii qabri marna halkaas nabigu markuu cirka joogay wixii loo sawray waa ruuxu muusa calayhi الsalaatu wasalaam ee la khidaabaysay markuu qabriga marayna waa jirkiisa xaqiiqada meesha ku xabaalaa iyo tacaluqi ruuxda ku xidhnay idan ruuxdii way qeybsamaysaa qayb waa laga erka inay jirto qaybna ay ku xiran tahay qabriga oy joogto ama ilaahay awood uu gelinayo qoraxduba ayadoo cirka bartankiisa ku taalla bay adduunka joogtaa oy ku qabanaysaa oy ku shidaysa oo kulinaysa dabku adoon gacanta saarin baad ku gubanaysaa dabkan oololahaya markaad udhog ku gubahaya see kuu gubahaya waayahay maadaan dhexgelin in oolkii farta maadaan gashanin laakiin sagarhkiisama ma soo margarti isagaa ku gubahaya marka makhluuqaadku ilaahay qaabku iskugu xidhhaya asagaa garanhaya hawshaasi marka maskaxahu haqaaduu ku leeya sheekhu wa ra'aahu wuxuu ku arkay fi samaai asaadisa samada lixaad buu ku arkay wa macluum waxaa la ogyahay annahu lam yacruj lam yucraj bimuusa min qabrihi waxaa la ogyahay muuse inaan qabrigiisi laga qaadin oo intii lafihiisii iyo jirhkii nabi muuse la qaadiyo luddiisii asagoo nooloo muuse cirka lama geynin buu sheekhu ku leeyahay wuxuu nabigu meesha kula kulmay waa ruuxu muusa almutacaliqa bijasadihi oo fi lardi jooga uma rudda ilayhi <clears throat> kadibna mxuu ahay uma rudda ilayhi oo muuse markaa la soo celiya haddee intii muuse la qaaday oo cirka la geeyey lama soo celin qabrigiis uma rudda muusa ilayhi qabri wey lama soo celin laakiin riwaayadda waxay tilmaamahayaan ambiyadu in la soo nooleeya bacda maa maatuu kadib nabiga ay la kulmeen xadiidka anas waxaa ku sugan wabucita lahu aadamu faman duunahu min alambiyaai faammahu aadam calayhi salaatu wasalaam laga soo bilaabay ilaa ambiyadii ka dambayso o dhan baa la soo nooleeyey la soo bixiyey mar qabla qiyaami saaca kadibna nabigu ootujo waa la kulmay culumaa sidaa qabta oo waxay leeyihiin muuse iyo ambiyada dhammaatay iyo rususha leeday ee xijaabtay habeenkii nabiga la dheelminayay ilaahayna loo geynayey ee la dhoofinayey baa la soo nooliyey ambiyadaas say u salaamaan nabiga oo la kulmaan kadibna markay hawsha dhammaatay israagii micraajkii nabi kasta qabrigiisi baa lagu celiyey culma halkaasay mareen xadiidka anas bayna deliishadaan wadaadana waxay leeyihiin arwaaxdoodii baa nabiga la kulantay maca tashakul arwaaxdoodii oo la siiyey suuradii muuse suuradii ciise muxuu ahaaye suuradii yaye suuradii idriis suurad u kaasa calaa khilaafin fii muxuu ahaaye mowti ciisa inuusan naf bixin baana raajixa khilaaf yar baa jira waad garanaysaan bay la tahay si kastaba noqotee arwaaxdii ambiyada ayaa suura loo sameeyey suuradiibuu nabigu la kulmay jidhkoodina baaqi buu ku ahaa qubuurtoodii sidaasay wadaadana leeyihiin ayb labada arrimoodba waa jiraan wa inamaa kaasi wuxuu ahaa muuse meesha lagula kulmay ee ciise iyo mxuu aha ii sheege idriis iyo khayrkoodba wuxuu ahaa buuhi maqaamu ruuxihi waistiqraaruha istiqraaruha ruuxiisi meeshay ku sugan tahay ama ay ku nagaatay baa la tegay mooyee qabrigiisu dhulku yaallaa nabigu aadam nuux calayhi salaatu wasalaam muxuu ahaa ibraahiim kulli nabi kasta meesha ku dhintay ee lagu xabaalay bay ku xabaalan yahay haddana haddii lafaaga loogu tegi laakiin cirka waxaa deganaa ee samawaadka u qaybsanaa ruuxdoodii iyo meesha rabi dejiyey oo ku maamusay wey saasuu sheekhu ku leeyahay wa qabruhu muqaamu badanihi qabrigiisuna waa badanka meeshu ku nagan yahay cirka waxaa jooga oo samada saabicada saadisada khaamisada raabicada degan arwaaxu اlambiyaa meeshii lagu talagalay wey qabriga maxaa ku jira badankii iyo jirkii nabiga baa ku jira wey wa qabruhu maqaamu badanihi wa qabriguna waa jirkiisu meeshuu ku nagaada ama uu ku sugan yahay ilaa ywmi macaad ilaa ywmi macaadi اlarwaaxi ilaa laga gaara maalmaha maalinka la soo celin doono naf kasta lagu celin doono jirhkeedii ilaa ajsaadiha macaadi اlarwaax fara'aahu nabigu wuxuu arkay yusalii fii qabrih wa ra'aahu fi الsamaai الsaadisa markii hore nabigu sii socda muuse oo qabrigiisu ku tukanay uu sii maray haddana wuxuu kula kulmay muuse samada lixaad marka qabrigana waa jirkiisii baa ku tukanhayay almutacaliqi biruuxihi samaa saadisana nabigu wuxuu ugu tegay weeye ruuxdii nabiyulaahi muusa calayhi الsalaatu wasalaam kama anahu fi arfaci makaani fi rafiiqi اlaclى mustaqira hunaaka wabadanuhu fii dariixihi gayru mafquudin nabi maxamed sal slm sidaan ognahay bal rafiiq اlaclى waa kii nabigu saa naftiis ku baxday golaha saraa loo sii qaaday salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa maca daalika jidhkiisii aminkan wuxuu ku jiraa qabrigiis oo sidiisii weeye mana cunaha dee waa taqaana ambiyada iyo rusushu ciidu ma cunto aboorna ma cun carana ma taabato haddii maanta ilaahay noguma kalifeyo dhibna nooma keena ay dhacdo in nabiga qabrigiisa la taabto sidiisii baa loogu tagahaya maca ana ruuxuhu ay samaawaadka ka saraysa ama rafiiq golaha sare ee malaaigta ay la jirto kamaa anahu sal slam fii arfaci makaani boos midka u sareeyu nabigu ku nool yahay ruuxdiisu oo fi rafiiq golaha sare min arafiiq alacla mustaqiran xaaluhu ku sugan yahay hunaaka meesha ayadaa cirka ah wa badanuhu jirkiisuna nusuubanuhu fii dariixi ay fii qabrihi dariixu waa qabriga hayru mafquudin aan la waaynin weliba badankiisuna wuxuu ku jiraa qabrigiisa hayru mafquudin isagoo aan la waayin hadda hadii looba wala helhayaaw waidaa salama calayhi اlmusalimu ruux nabiga salaamay hadduu u yimaado asalaamu calayka ya ilaahay baa nabiga nafta u soo celin xataa yarudda calayhi salaam ilaa markaa salaanta kaa qaado walam yufaariq nabigu kamana soo tegin markuu salaanta kaa qaadahayo almala alaclaa golihii sare kama soo tegin isagoo ruuxiisa cirka ay jirto ayuu qabriga salaanta kaaga qaadahaya awoodda ilaahay baa iskale ambiyadii rusushana siiyey ayib iyo intii maxaa uu maamusa markaa wuxuu hi marka waay nin ka waran mush macquuq o odhan asxaabu mush macquul buu hadda la hadlaya wuxuu yihi waman kaafa cafwa waman kahufa idraakuhu wagaluda طibaacuhu can idraaki hada falyandur ilى الshamsi fii culuwi maxaliha wa tacaluqiha wa taأhiiriha fi اlardi ninkii marka wuxuu yihi waman kahufa ninkuu adkaada wey u cuslaado hadda kafaafadu hadda culayska iyo weeye waman kahufa idraakuhu fahamkiisa ruuxuu cuslaado inaad haybiyaadka fahanto iyo ruuxu markuu dhinta alxayaat albarsakhiya iyo xayaatada caadiga waxa udhexeeya alxayaat fii yowmi alaakhira walxayaat farqi udhexeeya baabu kharqi alcaadaad iyo howlaha tooska wax udhexeeya hadaad fahmi weydo waxyaaba kala kaa bixi mush macquul baa kaa bixi wey waman kafufa idraakuhu ay fahmuhu fahamkiisu ruuxuu adkaadee cuslaado oo waqaludad ay adkaato ibaacahu fitradiisu iyo muxuu ahaay dabcigiisu can idraaki haada macnaha inuu fahmo in ruuxdu cirka ay joogi karto ayadoo weliba la shaqaynaysa jidhka qabriga ku jira intaa ninkii fahmi waaye falyandur ha eegaba ilaa shams qoraxda fiiriba fii culuwi maxaliha maxalkeed saraantiisa qoraxdu cirkan sokay ku taallaa bacdu riwaayaat oo aad u fara badan oo weliba loo tiiriya inaysan sugnayn badankeedna asama asaabic in ku taalla la sheega asama asaabic inay ku dhegan tahay qole waxay dhahan mhe dayaxa sama addunya ku dhegan qoraxdu waxay ku dhegan tahay meel ka koreysa si kastaba noqotee waxaa weeye xataa wadaadda waxay leeyiin kulligood kor bay jiraan asamaa asaadisa saabicay ku dhegany ama ka sarreeyaan wajacala alqamara fiihinna ayb fi samaawaati nuuran qolyaha halkaa maray si kastaba noqotee markuu ugu liito cirkaas kay ku yaallaan ayagoo sidaa tahay adduunka way joogaan dhulkay taabanhayaan hooskiisii kuleelkiisii ifkiisii baa taabanaya falyandur ilى الshamsi fi culuwi maxaliha wa tacaluqiha iyo weliba tacaluqay dhul ku dhegan tahay qoraxda cirka jirta bay haddana dhulka la shaqaynaysa nacfigeeda dhan adduunka lagu dheebsadaa dhulka lagu dheebsadaa lagu iftiinsadaa dharka lagu wadhaa waxay qabatoo dhanba dadko dhan ku nool fitaminaadka laga helo dhan ayib meelahadan qoraxda laga hel kinba dadka laqsiiya kiina qoraxa yurub iyo galbeed iyo meelaha aan lahayn qoraxda aan la helin ama xili yar la helo jirkood duba dhaawac baa gabababa'ahaya marka fitamiinkii qoraxda laga heli jiray ee jirku ku noolaan jiray kiniin nooca lagu laqsiinaya waa qoraxda laqaysa maalinka waa indhoos qorax lagu laqsiiyo waa deeka lagu dhamaanaysa raggii dhan ee baash ka cararaya dallada qaadanaya ee mxua guryaha gelahaya dad baala baa weyla yihiin qorax jirkiisa ka taabata oo kuulaysa oo dhidid ka keenta ma jiro saddex bay bariga dhaxe iyo afri kusoo cararhay kaasay isqaawinhayan iswarhayaan xeebaha iyo meelaha isdaadinaya in yar kii jooga asagoo caafimaad noqon haya kii afri yimaada ama bariga dhexe yimaada caalamulislaami soo dhexgala isagoo caafimaadaba noqon haya oo marka hore goofanaya faranfar bu ekaaye iyo muxuu ahaaye baashan dhadhamiste muxuu ahaye baraska qabta buu ekaaye asagoo qumanoo guduuto iyo madab carbeed yeeshu noqon oo aragteen ba ila taabasha ayada ayib idan nacfigeedoo dhanba adduunku jooga oo dhulku joogo maca daalika cirka jirta eh. maxaaki jira ah. waa saas dii kale way curyaamhayaan way curyaamhayaan ha nicmooyinka la haysta la garan maayo lakin waxa wey dhibka waxaa weeye sheekh baaq wuxuu ka hadlaya waa dhaweyd baxdi ka diyaariyey caalam islaami ilaahay nicmaysa waxaa kamid oo ah dhulkay muslimiinta ku nool yihiin asal u deganaayeen meel hawaaga dambe ku baafeen waa gooniye asal meeshay ka bilowdeen iyo meelahay u badnaayeen waa dhul cibaadaadku aysan khaldamaynin wakhti kala soocan habeenii maalin kala baxsan salaada la kala garanhayo qorax wanaagsan waa dhul lagu talagalayba ilah lagu caabudo oo lagu noolaado lagu jihaado meelaha cadaab baa ka dhacay marna barafkaa ku dili oo nafta kaga qaadi haddii aadan hiid iyo kulayliso aan lagula dabataagnan iyo buufin aan lagula dabataagnay waad naf baxaysa marna kulayl waxaa dhacaya dhiig madaxa ku dilaacahay weel waxaa dhici adaan arag weliga oo adiga dhanba hanfi kula tagaaya waxaad mooda dab kugu shidan yahay marka halis wey marka meesha waa kulayl muctadela iyo qabow muctadela inkastoo weliba kulayl loo badan dhulka somalida u badan yahay in badanoo ka mid a haddana waa kulayl lala socon karoo gurya laga harsan karo oo xilli laga lagoyn karo xilli uu qabowhayo la yaqaano wey nicmadaad haysataan meel adduunka ka jirta ma jiraan ayib taiiruhabaa mutacali waxayaatu nabaati walxayawaani biha noolasha nolosha dhirta iyo noolaha xayawaan kale noolaha qoraxdu ku xidhan yahay iyadoo sarayso cirka jirta bay ku tacalluqdaa dhulka oy saamaynaysaa oy raad kaga tegaysaa oy wixii qoyanaa ingejinaysaa oo mxuu ahaayey mxuu ahaayey wakhtiga lagu kala garanaya oo wax kastaba ummadda ka helaysa oo dhirtu ay ku koraysaa dhirtu waa ku koraysa ayb ataa xayawaanka la rabaaye iyadaas ku xidhan yahay ataa digaaga hadda la calfiya waaweyn waa in la siro oo laga dhigo mxuu ahay guri weyn baa la gelin daaqada ka xidhanya mugdi ah nalab weyn baa lagu shiday waali waagi baa beriyey ay soo baxy iyadoo qiiqiiqle weyda daaqadan nalkii waa la gaabin waa la sida qorax dhacaysa looga dhigi waa labadi waa labadi dambi baa laga dhigi way xaroon baashii mxuu ahay digaagti way xaroon laba saddex saa kadib baa haddana nalkii tartiib loo soo daari waagi beriyey halkii maalin waxaa looga dhighayaa afar maalmood way xisaabsanaysaa marka tobanka beriba waay ka dhigan saddex bilood ba loga dhigaya saddex bilood saddex bilood ku kori oo ku dhali oo kunta dareerin oo bobsin warshadeedii bay otomaad ka dhigaysa na wakti baa soo noqday jidhkeeda baa la falgelahaya xayawaanki baa la sirhaya <laughs> marka waxaa wey waa in marna qoraxda loo damiyo marna loo daaro wey ya idinkaa sameey sabab mshaxaad wuxuu leeyahy meesha oo xanaanada maxaay markiis daar irshaad hawlahaasaa ka socduu leehay almuhim waxaa weeyaan waxyaatu nabaati dhirta noolasheedu iyo walxayawaan noolaha kalaba biha mutacaliq biha bishams haadaa wa shan ruux iyadoo sidaa tahay haddaba shanu ruuxi ruuxda hawsheedu fowqa haadaa w qorax waa ka sarraysa ruuxda ilaahay awoodu siiyey iyo qaabka rabbi oola dhaqmay waa qaab ka duwan xataa muxuu aha qoraxda dayaxa falahaa shanun ruuxdu xaalay leedahay walilabdaani shanu wa hadihi الnaar dabkan asagaana takuunu fii maxaliha dabku lafti fiiri buuri tacaluqibu ka hadlay atacaluq bayna albadani wاruux fii maxaliha dabku meeshiisuu taagan yahay wa xaraaratuha kuleelkeeduna tuairu waxay raadeenoo saamayn fi اljismi اlbaciidi canha jir ka fog dabki halkaa ku jira kugubahay waad kulaaxaysaa maxaad hebel kulaaxaysaa dabki dab ku dhowhaade way ugubahaya see kuu gubahaya maba taabanaysid ololka taabo ma badan adoon u dhowaanin dhowr matrj kugubahaya saamayntiisaa ku soo gaaraysa marka ruuxdu iyadoo samaawaadka jirta ayay waxay la shaqaynaysaa muxuu ahaay jidhka yaala dhulka iyo qabriga ku jira haddaad hadda fahamto suuraysatay dab afog inuu kugubahayo maxaa ku diiday ruux ilaahay oo samaa saabica ama saadisa uu geeyey haddana inay ku xidhan tahay he qabriga ku xidhan tahay magnetka aragta malka magnetka halkaa dhigaysaa wuxuu soo qabanaya wa ka dhab birtan cidlada meesha taalasay waxaa u qabanaysa adugu fare ay taagta ma laha ma laacayso wixi o dhan ba saasa u marinaysa dhulka la kacaysa haddaad u dhaweyso saa tiraadana ood way kaa xoog oo aragtee waad u dhaweyn way ka oogaysa dhab ayib maba kale xajin kartidba ilaahay baa yaqaana awoodda u geliya makhluuqaadkiisa marka hawsha waa in la fahmo leh sheekhu maca ana alirtibaaطa weliba asagoo ku xidhnaanshaha iyo watacaluqa muxuu ahaay ku dheganaanta aladii bayna aلruuxi wاlbadani aqwى waakmalu min dalika waatamu wuxuu iyadoo sidaa ta irtibaat xidhiirka ka dhexeeya bayna aلruuxi waاljasad iyo watacaluqa iyo ku xidhnaanta aladii kaasoo bayna aruuxi udhexeeya nafta iyo walbadani jirku jirka udhexeeya aqwa wuxuu ka xoog badan yahay aqwa waa ka xoog badan yahay wa akmal waa ka dhammaystiran yahay min dalika ay min tacaluqi shamsi biاlxayawaanaati wالnabaataat wtacaluq الnaari biاlqariibi ilayha ayb waatamu waana ka dhamaystiranaya fashأnu الruuxi aclىa min dalika waalطaf ruuxda hawsheedu hawshaa waa ka saraysaa waana ka daqiiqsantahay alaf waana macno ka qarsoon ka libirsan wey faqul lilcuyuuni الrumdi إiyaaka an taraa sana الshamsi faاstakshi dalama اlayaaliya faqul lilcuyuun waxaa ku tirada indhaha arumdi bakooraysan indhaha qoridaafku u hay waxba aan arkaynin xaqa aan dareemaynin macnaha loo sharxa aan fahmi karin waxaa ku tiraahdaa iyaaka antar iska inaad fiiriso iska ilaali inaad fiirisaa layidhi sana shamsi qoraxda ifkeeda qoraxa eegin indhaha laga hayaa bakooraa ku haysa qoridaaf baa ku haya indhihi baa biyakaadaadan hayaan qoraxda nalkaas ku fiirina wey nalkaa eegin qoraxdaa eegin faistakshi huwaa la yidhi oo muxuu ahay isku dabool dalaama layaaliya habeenaha mugdigooda meel mugdi uun raata wey qol mugdagal mooyeen iftiin ha fiirin maxaa jira indhahaadu ma xamili karaan marka wuxuu ku leey sheekhu haddii caqligaadu iyo fahamkaadu macnahan kuu sheeg aad fahmi weydo hawlahan haba bixinba allahu aclam bibaladi iska taagnow macnahan kuu sharx hadduu aad fahmi weydo allahu aclam bibiraadihi ilaahay baa gara nabi muuse samaa saadisa joogay siduu qabrigiisa ogu tukanaya iska dheh haddii aad fahamta macnahana khayr weeye haddii kale bakooraad qabto xaqa arki maysid waxna fahmi mayside meelaha mugdiga gal oo allahu aclam taagnow iyo ilaahay baa garanaya taagnow ayib iyaaka an tara iska ila inaad fiirisa buu ihi sana shamsi ay daw-a shamsi qoraxda iftiinkeeda iyo muxuu ahay nalkeeda fastakshi ayib in la gooyay ahayd oo ya la jaro oo fastakshi lagu daayo oo ku fiicnayd haddii kale fastaksha axadki la yihahdo fastaksha ay noqoto yaba ana meesha igu qoran aragtama mooyeen ya layina in laga dhigay fastaksha ay noqoto ama la gooyo oo fastakshi ay noqoto yada dalama layaaliya habeenaha mugdigooda huwa layidhi noocana hawsha maba xamil wastakshow hiyaa waa garanaysa bay la tahay faslu alimaam ibn jariir atabari raxmat اllahi tacaala calayh wakadalika bayhaqi wakadalika ibn caqiil abulwafa jamac min waxay leeyihiin ambiyada lagu arkay cirka waa arwaaxdoodii oo tashakalad biajsaadihim ayagii iyo jirhkoodii ayaa lagu arkay meesho nabigu la kulmay laakiin jirkaa jirkii khilqiga ah ma ahayn waa jir ilaahay u labisay ruuxdoodii u geliyey ayib taqamus lagu sameysay nabigu oola kulmo ama jirkii xaqiiqiga ah kaana baaqiyan fii daraaixihim faslu qaala muusa bn cuqbata can الzuhriyi curija biruuxi rasuulilah ilى beyt اlmaqdis wa ilى الsamaaءi qabla khuruujihi bisana hadda wuxuu ka hadlayaa bitaxdiid goormuu dhacay alsraa walmicraaj goormay ahayd xilligay ahayd buu raba inu hadda ka hadlo waxaan muran lahayn ooma loo badan yahay khilaaf daciifa ku jira laakiin saxiixa ay adilada ku sugan tahay nabiga in la dheelmiyey qabla alhijra israa ma dhicin bacda alhijra ayib waxaan lasku hayaa israagu miyuu dhacay qabla albicha qabla an yuuxa ilayhi nabiga ma la dheelmiyey wadaadaa ka niqaash oo waxay leeyihiin si nabiga loogu tarbiyeeyo israagaa weyn ee xooga badan oo nabiga oola qabsado intaan weli loo waxyoonin ee riyada lagu waday riyada lagu waday nabiga la carbinhayey ayaa mar lasii qaaday ayib oo manaaman manaaman marna biruuxihi kadibna israaga weyna ee mucraajka baa macal lafihiisi lasii qaday nabiga ruuxdiisii iyo jirkiisii liannahu tadaraba calaa dalik bilowga hore iyo kuruudka hore nabiga manaam ahaan lagu tusay israaga iyo mucraajkaba haddana ruuxdiisii baa la qaaday markan waxaa weeye waxaa weye nabi maxamedow si kiyaara midaan kuu qaadanaa w adoo dhan ayb hawshaan la qabso maxaa l waxyi nabiga intaan lagu bilaabin waxaa ka horreeye ru'ya wuxuu arkanaya ilaa jaa falaqi subxi waad garanaysaa marka aadamuhu caqligiisa wuxuusan qaadi kara di marka hore lagu dhuftaba oo lagu keeno inu waashaa laga yaaba aadamuhu ayib almuhim hadda waktiga curija birasuli la sl slam ilaa beyt اlmaqdisi wa ila الsamaaءi qabla khuruujihim ila اlmadiinati bisana nabiga usan madiine aadin ee usan hijroonin sanad ka hor ayaa nabiga la dheelmiyey bay leeyihiin culimo badan yani sanad aani cashar sanadkii labayo tobnaad saddexiyo tobnaad bilowgiisii baa la isku hayaa alcaashira sanadkii tobnaad ee bicada niman baa yidhi wa qaala bnu cabdilbar wuxuu yhi asagu yuusuf wakayruhu kaana bayna اlisraa'i walhijrati sanat wa shahraan nabiga inuu hijrado madiina aado iyo dheelmintiisii sanad iyo laba bilood ba udhexeeyey wa kaana alisraau marata waaxida isruhu hal mar buu ahaa wa qiila maratayn laba mar buu ahna waa la yidhi maratan yaqdatan mar soo jeed ah wa maratan manaama marna hurdo iyo riyo wa arbaabu hada alqowl walyaha sidan qaba asagu wuxuu diidan yahaa dee moogta in la yihahdo manaam salaagu laba goorbu ahaa marna wuxuu ahaa riyo marna yaqdu ah waa diidan yahay kaanahum waxaad moodaa araaduu inay damceen an yajmacuu inay qolyaha yidhi alsraa kaana maratan yaqdatan wa maratan manaama oo maratayn baa nimanka yidhi waxay rabeen inay jamciyaan bayna xadiid shariik shariik bn cabdillaahi ibn namir wa qowlihii uu yidhi uma stayqadtu wa bayna saa'ir riwaayaat waxay rabaa inay jamciyaan shariik waxaa ku yimid fii alfaada weli waxaa ka mida nabigu markii la isoo celiyey waxaan baraarugay oon miirsaday anoo xaramka jiifa uma stayqadtu wa ana fi lmasjid اxaraam waxay dhaheen marka wadaaddo waxaa tiraadeen nabiga waxaa la dheelmiyey biruuxihi wa jasadihi toositaankan maxay tahay waxay dhaheen maya hasakatiina maxaa jira nabigu mar baa la dheelmiyey biruuxihi manaaman cafan manaaman oo ruuxdiga lasii qaaday markaa wey markuu nabigu ka hadlaayo laakiin markii la sii siiqa nabigu jasadkiisii asagaba si dhammaystiran loo dhoofiyey istiqaad ma jiro nabigu waa la siiqaday uuna soo noqday isagoo soo jeeda taasi waa yaqda laakiin uma stayqatu waa habeenku nabigu muxuu ahaayey la dheelmiyey manaaman isagoo jiifa la sii qaaday adduunka ilahi baa lasoo tusay samaawaadkii ambiyadiiba lasoo kulmo soo kadibna riyada markay dhammaataybu nabigu toosin dhaha kala qaad marka alsraa kaana yaqdatan وكان مناما waa جمع بين رواية الشhريك iyo و بين الرواية الأخرى المثبتة للقضة ومنه waxaa kamida maن قاaل xاaفidku وxuu leeya صح مxaa lagu diidahaya جaمع محتamiلa oo saaئق oo banaanka yaalo weeye wax lagu radiyey ma lha buu الأصل waa in ninka raawigee ثiqada aan wahmi lagu xukmin oon lagu xukmin inuu khaldamay intaynu uhelayno jid iyo qilbixin midnaba intaba uhelayno intaan odhan ka rawaadaadku waa laga nu sidaa sidaa u jeedo waxaa laga yaabaa xadiidka macanihiisu inuu sidaaya macno macquul ah oo fahamka aadamuhu la qabsan karo nusuustan aan ka hor imanayna haddaynu ku xambaari karnaa ra'yigiisii ama riwaayadiisii dhihi mayna hebel baa khaldamay tiin baraha hebel waa khaldan yahay la daba ordaysa horta jooji wey laa alaslu cadamu tawhiimi haqaat fii riwaayaatihim ilaa maa la xtimaala lahu waxaan aan tabarba u weyna mooyee kula degdegi mayna hebel baa khaldamay shariig waa nin xaafid oo hiqa ah wey mirjaal shaykhayn marka durbo odhan mayna waa khaldamay uma stayqadtu waxaan leenahay laba macnaan ku ambaari karna uma stayqadtu waxaa way nabigu markuu waxya uu ku yimaado khadkuba ka bixi jirayba nabigu waa la dabooli jiray markaasuu markaas quurin jirayba culays baa ku dhici jiray ilaa ruuxa la fadhiya lugtiisa inay mxuu ahay degaan degaha noqdo zayd ku yidhi maalin baa mxu nabiga waxyi qorahaya laa yastawi alqaaciduun ayaa nabiga waxay ku degay markaasaan ka qoray anoon la fadhiyo lugtiisii ay lugtiisa saaran tahay baa nabiga haddana la qabtay waxaa lagu soo dejinaya hayru ulidarar faqrada keliya hayru ulidarar baa la soo kordhiyey markuu cabdullahi bn maktuum dacwooday nabi allow annagu waan dhalanahay cudurdaar baan leenahay mujaahidiin ilaahay fadli buu siiyey qaacidiintana halkaa lagu xukumay xaggeen aadnaa hayru ulidarari basaa la keenay hayru ulidarar nabiga culayska ku keenta keliya waxaan ka yaaba zayd bowdida inay digaandigaha noqoto reeqanta inaan shiidmo nabigu marka waxyiga uu ku degaayo khadka bashariyada waa ka bixi jiray marka uma sayqatu waa maxay waa miyirsaday ilan samaad baa loo siqaa nabigu hawado dhan baa laga saaray cirka toddobaad baa la geeyey ilaahay buu la soo kulmay waxii baa lasoo saaray marka la soo celiyey kaanahu afaaqa wa kharaja ila dunya alistiqaad huna wa alifaaq in lagu xambaaro ayib waa suuragal oo macnahu xaafidka xoojinayo waxaa kaloo suuragala ah inuu yahay isrihii hore ee ahaa manaamka kan dambe ydamaka iman maaya wa minhum waxaa ka mida ah man qaal bal kaana hada maratayn marata qabla اlwaxyi liqowlihi fii xadiidi shariiki wadalika qabla an yuuxa ilay shariik lafdigan inuu la tafarday baa lagu weeraray khaaabi iyo ibnu iyo nawowi iyo qaadi ciyaad inaman baa aad u dabagalay oo naqdiyey riwaayadan xaafidku wuxuu i waxaaso dhan wa kama shariik lam yatafarad wala xadiiihi shaahidun waa mutaabacaad wuu sharxay marka fatxubaariga laga muraajaceeyo qolyaa waxay dhaheen israagu laba goor buu ahaa mar wuxuu intaa nabiga aan loo waxyooninba ee la tarbiyanaya la carbinaya marna waxay bacda an uuxiya ilayhi waxayna ka qaateen wadalika israagaa wuxuu dhacay qabla an yuuxaa ilayh wamaratan bacda alwaxyi kamaa dalat calayhi saa'ir اlaxaadiid wa minhum qaal wuxuu rabaa wa dhan naqdiyu rabaa waxaa ka midoo ah rag yidhi culammada ka mida ah, bal alaau maraat saddex goor baa nabiga la dheelmiye yidhi maratan qabla alwaxyi wa maratayni bacdahu wa kullu haada khabطun waxaaso dhan waa gabadhac bu ibnu qayim maratayn iyo alaau maraat iyo maratan qabla alwaxyi maratan bacda alwaxyi iyo howlaha ismastayqatu iyo waxoo dhan waxa wey waa khab gabadhac iyo hamagsi weye khabdigu waa inaad muxuu ahay tallaabo iska qaada meel ay ku dhecdo urhayn habeen baad lugaynaysaa ma mas baad ku istaagi ma abeesad lugta afka u gelin ma bohol baad ka dhici ma weerar baad ka dooli ma filgin baad ku joogsan war oma haysin ma saxaaraad dhex istaag adag ku taalla iska wad wey ilahay meeshuu dhigaba waad hamagsanaysaa marka waxan waa hamagsi buuri ayib yaana saa yeelo wax ku xambaara saa waxa wax ku jamci haadihi ariiqatu ducafaai daahiriya daahiriyada raggooda adag ibn xasan s dacafada kuma nin qawi a ah wey asagu kuma daray lanna uu wediid asagoo howlaha in badanoo kamid uuna naqdiyey isagaa rag u horreeye ku kacay buu ahay qabla khadaabi mooye intooda kale asagaa ka horreeyey haadihi yani jamcigan wey ariiqat اljamci qaabka wax loo jamcinhayo ariiqatu ducafaaءi daahiriya daahiriyada kuwooda taagta daran qaabkay wax ku jamciyaan weeye oo min arbaabi naqli daahiriyada waa ragga dul orda matniga lafdiga lafdiga dadka dul ordeen hoos u degin wey bimacnaa aan macnaha hoosudegaanu ka hadlayna ma aha inaad tirada maya aayad sunada maya waxba hoosta kaga maaa ku qarsoon lafdigan maada yadul calayhi dilaalata lugawiya lisaaniya carabiya waa ninki ka bayn munxarif wey waa madhab bainiya wazanaadiqa lafdigan wuxuu tusahayo min xayu adilaala lugawiya acarabiya mxu aha saxiixa waa loo baahan yahay laakiin lafdigii inaadan mxuu ahaay macnihiis intaad macnahaas aadan fiirin ma la aqbali karaa ayb macaan la aqbali kara ma yahay waa inaga soo maray lafdi kastoo ama kitaabka ilaahay ah ama aayad ama xadiis ah markaad fiirinayso laabudda min sharطayn macnaha ama alfaadda ka fahmi laabudda min sharطayn lafdigan macnahaad ku xambaartad ku fasirayso waxaa shardi ah waa qaacida muhiim jiddan fii dalaalat alfaad waxaa shardi ah macnahaani inuu lafdigu tusaayo laabudda an yakuuna alafdu daala calaa dalika almacna waxaa xadiikan saasaa looga jeedaa lafdigan saasuu tilmaamay macnahaasu tilmaamaya macnaha aad lafdiga ku xambaarayso ama aada leedahay lafdigaa tusaya aada leedahay waxaa shardi ah an yadulla alafdu calayhi cala almacnaa dilaalata lafdin calaa macnaa shardi wey shardiga labaad an yakuuna almacnaa fii xadi daatihi maqbuula fii diin اislaam macnihii aad tiri lafdigaa tusay waa inuu yahay maqbuul ml waxaa tii istawى الرaحman alى اsh istw waa tii istawى ay bmacnaa istawlى ko waxaan lafdiga istawى ah macnaha istilaa laa yadulu luqatan laa yadulu luqatan istilaabu wa alqalabaةu wاlqahru calى اlآakhariin ba asl la yihahda istiwaa laakiin asagu waa sacada irtafac calaa iyo wixii la halmaalo wey in lagu fasiro istawlaa waxaa bilaabay muctasilo iyo jahmiyo iyo ashaaciro oo weli waagi dambena noo geliyay kutub alqawaamiis waalmacaajim nasiib daro waxaa ahaa raggii culummada ahay inay luqada ilaaliyaan oy xifdiyaan inay mabaadi'doodii caqadiga ay nagu dabaqaan ka eh, fayrus abaada oo kale qaamuus muxiidka istawa istawlaa buu ku leeyahay lianna waa ashcari meeshu hore ka waaweynee eh, luqawiinta ay caddeeyay inuu yahay tafsiir muctasili khabiif walaa yuxfadu fi luqa idan maxaan leenahay kow qaacidadii ahayd lafdigu waa inuu macnaha tusahayo luqatan lagama helin sallamnaa jadalan in lafdiga istawa ah yadulu calaa macna istilaa'i haddaan sallim waxaan leenahay hal dalika almacna istilaaha ah maqbuula fi sharci islaam abada ilahay kayfa yastawli yaa ka haysta horaan carshiga alraxmaanu istawla cala alcarshi horaan yaa haystay oo laga qabsaday carshiga waa yahay carshiga cidda haysatay ee ku habsatay ilahay uu ka dhacay ee uu ka xoogay ama uu ka xoreeyey ee uu ku jihada waayo khalad wey macnahan xataa lama aqbali karo lafdu macnuhu waa inu lafdigu tuso aaniyan lafdu macnuhu waa inuu yahay maqbuul fii xadidaatin sharcan labada qaacido ibnu taymiya wuxuu ku sharxay kitaabkiisa bukd murtaad asabciiniy ba aad ogaga hadla muhim jiddan wey waxaan leenahay maalan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatkhu lyahuuda wاnasara wliyaaa bacduhum wliyaau bacdi waman yatawalahum minkum fainahu minhum maxaa daba yaala in allaha laa yahdi اlqowma الظaalimiin waman yatawalahum faulaئika hum الظaalimuun waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shay ila an tattaquu minhu tuqaa ayib aayadahaasoo dhan ee tobanka aayaod ku dhow haddaysan ka badnaynba ayib waxaan leenahay waxaa lagu xigo xukunka sharciga awliyaa falaa tattakhiduuhum awliyaa walaa tattakhiduu minhum waliya walaa nasiira awliyaa baa le awliya waa jamcu waliyin baynu nihi idan waxaan leenahay ma huwa alwaliy weli waa maxay waa alnasiir alnaasir almuciin almusaacid almudaahir alxaliif mxuu ahaye mucaaqid ibn اlcam cashiraة اlqowm alqariib الsayid almaalik kulli maxay noqdaan waa maxay waa weliga gacal wey idan waxaan leenahay ninkan munaasaro iyo nusra ka helo fahuwa kaafiro man nasra اlmuslimiina calى اlkaafiriin cafwan man nasra اlkaafiriina calى اlmuslimiin fahuwa kaafir lanna manaaط اlxukmi wa alnusraة wاlmucaawana wاlmudaahara macnaha maqbuul bahaa lafd اlwaliy yadulu calى اlmunaasaraةi lugatan maca ana dalika اlmacnى maqbuul sharcan qaacidada qaacida dhanka taallo wey adaad ta laakin waxaa loo jeedaa waxaa weeyaan diinta gaalada ha jeclaanina oo gaalnimo idinkoo jecel ha ah, ku dagaalamin waxaan lena hada macnaa lafdigan weli ah iyo awliyaa ah laa yadulu calayhi dalaalata mxuu ahaayey allafdi calaa macna luatan luqatan maba tusahayaba aaniyan macnaha aad ku fasirtay alwalaaya aw ilwilaaya aw ilmuwaalaad aw awliya aad ku fasirtay waxaan leenahay waa hayru maqbuulin sharcan ninka gaalnimo jeclaanhay waa kuma siiisuba horta ninka gaalnimo jecla hadduu gaalnimo ruuxuu qata wuuba raaciba haddaad maanta diinta yahuudeed iyo nasaaro aada jeclaato waabad naga tegiba cismaan kootali iyo muxuu ahay shaafici gaal baad ku beeri lagu arki maayo laakiin adoo islaam sheeganhaya inaad gaalo u gargaarto taasaa laga hadlahaya taana kuma xidhno maxabe iyo mxuu ahay nusrada diinihim kuma xidhno yani qaacidada qaacida muhim jiddan wey in lagu baraarugo almuhim sheekhu wuxuu yihi cafwan naqligan wahada wuxuu yihi ariiqaة ضucafaaءi الظaahiriyati min arbaabi الnaqli aladiina kuwaasu idaa ra'w markay arkaan buuri fi اlqisati xadiidka ay ku arkaan iyo qisadii lafdatan tukhaalifu khilaafaysa weer bay ku arkeen khilaafsan siyaaqa bacd الriwaayaat nin ba waxa arkaya lafdi khilaafsan axaadiia kale waxay sheegeen ayib aayad khilaafsan aayadii kale waxay sheegeen dib wuxuu ka ordahaya laba xukun bay kala hadlayaan laba qadiyood weeye buu la ordahaya jacaluu waxay ka yeelhayaan maratan ukhra bay ku xambaarhayaan maratan qabla alwaxyi wa maratan bacd anaguna saaran yahay fakulama ikhtalafa calayhim riwaayaat mar allaala markay riwaayaat isku iskhilaafaan cadaduu waxay tirin oy lamaanayn alwaqaaci dhacdooyinka hadday riwayat iskhilaafaan waxaa leeyahay ikhtalafa almakhraju idan qisooyinkuna waa kala duwanyin baan leenahay dhowr qiso weeyaan leenahay dhowr qiso ayib bay ku xambaarhayaan wالsawaabu اladii calayhi a'imaة الnaqli ana اlsrاءa kana maraة waaxida bimakata bacda اlbicثa sax weeye in bacda اlbicثa u ahaa muran ma laha laakiin hadda ku hormanaa ma dhacay waxaad ku diida sheekhu ma haysid xaafidku aad buu qadiyada u naqdiyey wالsawaab اladi calayhi ahlu اlcilm calayhi a'imaة الnaqli a'imaة اlakhbaar wاlaxaadiiث wariwaaya loo jeedaayey ana asraa israagu dheelmintu kaana maratan waaxida hal mar buu ahaa bimakata bacda albictha ana israa kaana maratan waaxida bimaka hal mar buu maka ka dhacay inta nabiga la soo saaray kadibna wayaa cajaban waxaa la yaab leh culamadu waxay leeyihiin inta riwaayadku ay ku sugnaadeen saxana waxaanu ku xambaaraynaa isrihii maka ka dhacay qubayl hijra kaasi bannaanku yaallaa waxaa ku yimid axaadiidta kale shariigii keyrka i wariya anee tilmaamahaya in isra labaad uu jiray kan waxaan lena qabla albictu ahaa ama muxuu ahaa wuxuu ahaa qabla alwaxyi xilligii nabiga la tarbiyanhayey ee la tusahayey riwaayooyinka la tusahayey iyo manaamaadka ayuu dhacay wax lagu diidana ma ay leeyihiin wayaa cajaban waxaa la yaab labu lihaaulaai aladiina zacamuu kuwa sheegay anahu miraaran inuu dhowrkood anahu ay isra miraaran dhowrkood inuu ahaa kayfa saaqa lahum siday ugu cunantay buu le ugu cunantay an yadunuu inay maleeyaan annahu fii kulli maratin mar kasta tufradu in lagu faradiyi jiray calayhi cala rasuul asalaatu hamsiin wuxuu waxaan leenahay raggiina yidhi israagu laba goor buu dhacay saddex goor buu dhacay ilan salaado konton ah yaa la faradiyahayo nabigu markuu la dhelmiyeyba ma muusuu kusoo noqnoqonhay oo toban toban baa looga dhimahayay salaadahan la yidhi mxuu ahaaye salaadayda waan tagsi amdaytu amri laa yubadalu qowla daya la taga la yidhi haddana soo noqonaysa un hady goor ishkaal xoog badan wey xaafidku wuxuu le laa yalzam hada ishkaalun laa yalzam haddii la israa baa dhacay ka laasimi mayso israa kasta inuu isku mid ahaa aroos baa dhaca hadii la laba goor dhacay aroosyo ina isku mid yihin ka laasimi mayso dagaal baa dhaca hadii la dagaallo ina isku nuucin ka laasimi mayso laakiin waxay wadaagaan macno guud alsraa ayb nabigu waa la dheelmiyey manaaman aw yaqdatan mara wa kadalika yaqdata mar labaad labadii goor isku axkaam ina dhacdo laazim ma ah waxaa dhici karta markii koowaad inay ahayd nabiga intii la sii qaado in waalihii uu la kulmo laysu soo barto aduun cirka uu soo indhaindheeyo malaa'igta uu soo arka maca salaam ziyaaro gaaban mukhtasara markii u dambaysay labaadna ziyaaro ballaadhan oo xoog badan oo axkaam leh oo wakhti dheer qaadata marka laazimi mayso in markastoo nabiga la dheelmeeyey salaada la soo saarhayay muxaawarana ay dhacaysa bayna rasuul wa bayna jibriil ayib marka xaafidku wuxuu waa waxaan laazimayna ilzaamu maa laa yalzam baa layaabtaan oo kale in laislaazimiyo waxaan laazimayna ka dhegaysan mayna bu diid waa diida qadiyada aad baad uga hadlay alla muraajac dhibma rag baa ku halgamaya hawsha si dhibba ma lehe iska ogow un adu almihim uma yatarada uu la bayna rabihi wa bayna muusa xataa tasira ilaa ay noqoto salaadii hamsan shan uma yaquul uu yidhahda amdaytu fariidatii faradkaygii baan tagsiiyey wa khafaftu waxaan ka fudaya can cibaadii uma intaa kadib yuciiduha ilaahay uu soo celiyo fi lmarati ahaaniya salaadihii ilaa khamsiin oo ku celiyo sraga labaadna konton salaad baa lagutira kuso noqonaysaa haddana halkii baan ka bilaabaya tanaaqus baa dhacaya hawshaas soconaysa buu leehay uma yaxua ilaahay wuu dhimayaa salaadihii cashran cashran waqad allaa cafwan waxay khalad ku xukumeen khalad ku xukumeen alxufaadu shariikan bay ku gaf xukmiyeen fii alfaadin cafwan oo min xadiid اisraa ka mid ah xufaadu rag badanoo ka mid ah khaaabi baa u horreya hawshaa nin fooda geliya khaaabi iyo ibnu xasm iyo cabdilxaq alishbiili iyo nawowi iyo qaadi ciyaad iyo rag badan baa weeraray oo yidhaheen shariik ibn cabdilahi naqaci شhريف بن أبي نمr baa rabaa cفو المdني wuxuu la انفirاaday فيi قaضية الإسراء والمعراaج toban lفdi bay dheheen toban xugم toban lفdi toban macne oo lam yarwihi غayruhu buu la انفirاaday xaafidku tobanka wuxuu isku dayay wax yar mooyeen laba iyo saddex mooyeen toddobada inuu ka jawaabo toddobaduba ilaa sideed qadi wuxuu keenay jawaab muqنca weliba mutaabacaad شhawaahid tafsiir xoog badan taawiil saaئq ah laakiin laba qadiyo dhaqaajo waaye oo u leeyahay waa dhici kartaa nimanka bushiyey in eh, mxuu ahay ay saxan yihiin markaasuu i baxiga aan meesha dhigay buu i qad laa tajidu fii makaan akhar waa hanjabay wuxuu i hawshaa meesha aan ku ururiyey kitaabkan aan ku arag baa laga yabaab alm si kastaba noqota waxaa weeye waqad khalata alxufaad xufaad waxay ku gaf xugmiyeen shariikan fii alfaadin min axaadiid اlisraa wa muslimu imaam muslimna awrada اlmusnada minhu riwaayada shariig inta marfuucadu kasoo ururiy kasoo ururiyey awrada ay dakara almusnad ay marfuuca minhu min xadiid eh, shariig uma qaala wuxuu hi faqadama shariikun waahara wazaada wanaqas muslim mugta waa sanaacada xadiidka khatar bu xataa sheekhiisa bukhari asaa kaga fiican qaab wax loo tartiibiyo riwaayaadka sardintooda nadaamintooda kala habayntooda howlaha agaasinka asaa kaga fiican eh, xadiidka loo agaasima bukhari asaa kaga fiican bukhari asagu waa naaqid weeye libax meel fadhiya waa xayatun fi lwaadi asad weeye waxbuu kala jabanaya laakiin in la naashnaasho oo wixii la tartiibiyo oo la kala hormayo muslim laguma gaaro kitaabkaad aragtay min almuqadima ilaa nihaayati baab omuusan samayn asagu kitaabna ooma samaynin hal mar buu sardiyo sii daayay kitaab dhan oo alifan bilaa baabin walaa kitaabin weeye oo haddana macan ahaan xadiidkasta meshiis u yaallo laga abwaabta waxaa u sameeyey nawowi iyo qurtubi iyo yaa sameeyey maazariyaa sameey abwaabta asaguma samayn hal mar buu ardaga yeersada wuxuu ka bilaabay muqadimada uu ku dhameeyey kitaabka dhanna toddoba kun oo xadiis ama afar kun oo biduuni takraar ah ayuu yeedhiyey maca asaaniidiha waikhtilaafi ruwaatiha wa tafsiiri hariibiha oon baabna lahayn caglo wey waa malidho wey codalkan maxay sameeyeen way fiirinayaan axaadiisan dareer intan allela wuxuu ugu talagalay kitaab iimaan kitaab iiman ku dul qoreen wax kale ayagoo lama baano abwaabtan bay sasaareen kitaabku waa diyaarsan yahay korkay kaga qora canaawiin jaanibiya awooddaas ma awood la arkay ma aha aaniyan baabka markuu axaadiis ay ikhtilaaf ay jirto wuxuu ku horumarin adilada xooga badan alriwaayaat almuctamada ee saxiixada ah ee aan acni lahayn bu horumarinhaya kadib riwaayaadka la duray ama saduuqiinta iyo ragga xoogo farta kugoonta bay ku xijinayaan waidaa kaana fi lbaabi naasikhu wamansuuq yuqadimu naasikha yuqadim mansuuq mansuuq hormarinhayaa kadib maaa saad u leedahay naasikh baa daba yaalla ayib haddii ragga xadiikooda wariyey nin uu lafdi la infiraado wuxuu dhihi hebel baa intaa yidhi hebel baa sidaas yidhi hebel baa intaa ku daray hebel saama dhihin fanniga saa dartee culma wax isku raaceen asinaac agaasinka alfaadda iyo mutuunta iyo riwaayaadka howlahaasi nin kula mid a ah, muslim waa yar yahay isagoo laga cilmi badan iyo bukhari ba ka cilmi badan yihin musnad muxuu sameeyey markuu riwaayaadkii israaga ka sheekeeye oo waday rawaayadan la weeraray ee shariik nabi abi namir almadani markuu soo gaaray wuxuu yidhi intii marfuuc ahayd borta keenay ee raggu ka wada socdeen ee shariigna uu wariyey qaybihii lagu khilaafay markuu mar wuxuu yihi uma qadama shariikun wa akhara wa zaada maa lam yadkuru hayru wa naqas markuu kuu sheegay wuxuu kordhiyey alfaadaan hayrkii sheegin wuxuu gooyey alfaad hayrkii ay sheegeen wuxuu hormariyey lafdi dambeeyey wuxuu dambeysiiyey lafdi horeeyey intaas laakiin wuxuu ragga raacayna waa kaaba kuuri ibnu qayim muxuu ku yhi walam yasrud alxadiid xadiidka dheera ee shariig ee munkaraadka watay muusan dareerinin buuri muslim faajaada raxima waana wanaajiyey buuri muslim ayib muslim buu taageeraya ibnu qayim si kastaba noqota waxaa weeye shariig aad baa loo difaacay faslun fii mabda'i alhijra اltي فرق الlه تaعالى byn أwliyaaئihi وأعdaaئihi وجaclha mabdأa لإعزاaز diinihi وnasra cabdihi وrasuulihi faslkan uu hadda bilaaba fasl culus wey mabda hijra aاsrا والmcraaج fiqiyaadkiisii iyo axkaamta ku tacliqo waynu soo maray faslkan asagu waxaa bilaabanaya bilowgi hijrada fii mabda اhijra hijrada bilowgeedi way ku saabsan yihi alati hijradaas farqa اllahu rabi uu ku kala qaaday fiiha gudaheeda bayna awliyaaihi wa acdaaihi cadowgii ilaahay iyo muxuu ahaay xabiibkii ilahay gacankiiba ku kala baxay hijro nin walba muslim baan ahay ahlu khayr baan ahay nabigaan jeclahay ilaahay baan jecelahay bula taagnaa waxaa le waaya nabigu waa dhaqaaqo la dhaqaaqo maka ha laga guuro ha laga baxo ilaahay ha loo hijroodo gaalada ha la gooyo ha laga tago beledka aaminka ilaahayna siiye hala tago nin haweenka ku wareegeysta nin caruurta sida uqda ugu fadhiista nin guryaha ka dhammaan waaya nin ilma adeertii iyo mxuu ah waalihii ka samir waaya qul in kaana aaba'ukum baa lagala yaa mxuu ahayey yaa ka soo degtay yaa laa tattakhiduu aaba'akum wa ikhwaanakum awliyaa in istaxabu alkufra cala aliimaan ayib waa la adkiyey hawsha ayadaa wa jacalaha ilaahay wuxuu ka yeelay hijradii mabda'an bilow iyo asaas liiczaaji diini diinta nebi maxamed in la sharfo la xoojiyo la quweeyo wa nasri cabdihi adduunkiisa loo gargaaray wa rasuulihi rasuulkiisa qaal waaqidi wuxuu yidhi aaskii jiro muxuu ahaa kala bax wey mufaasala bayna ahli اlxaqi wa ahli اlbaطil laabudda min siraac dagaal waa jirayaa wuxuuna soo bilowday min abina aadam wa ibliis ibliis iyo aadam buu ka soo ilaa qiyaama sac waa soconaya laabudda min siraacin bayna alxaqi wاlbaطil walilmujrimiina asaaliib mujrimiinta iyo ahlulbaailku asaaliib iyo qaabab ay oola dagaalamaan xaqay leeyihiin ilaa uu nin imaamo hadda joog uu ka qoray kitaab weyn oo lix boqol oo beej ah asaaliibu اlmujrimiin fii muxaarabati ahli اlxaq qur-aanku ka soo saaray iyo xadiis qaabka oo la dagaalamaan ahlubaailka iyo mujrimiintu ahlulxaq oo dagaalamaan ayib waa badan tahay marka waxaa in la kala baxo ilan gacan iyo seefun baa nasaaraydi meel aan xor ku nahay oon shurafo ku nahay iyo muxuu ahay casiizin waa inaan tagno qorigan aan soo rogano lagu kala baxo sidaeduba in la saraa socon maysi halkaas waxaa laga bilaabay oo laga asay dowladdaasi madiina ka asaasantay qaala alwaaqidiy wuxuu hi moxamed bnu cumar xadaanii moxamed bnu saalix can caasim bni cumar ibni qataada wayaziid bni rumana wahayrihima cafwan qaaluu aqaama rasul sl slam baa nabigaa nagaaday bimakata alaaa siniin saddex sanuu nabigu maka joogay min awali nubuwati laga bilaabo nabinimadii bilowgeedii iqra intay soo degto kadib mustakfiyan asagoo isqaranhaya uma uclina uma aclana dacwa fasdac bima tumar baa timid had qum faandir baa timid yaa ayuha اlmusamil baa timid uma aclana fi الraabica sanadka afraad ee bicada ayaa nabigu dacwada ku dhawaaqo banaanka ka shaaca ka qaaday dacwada siriga ahayd saddex sanay ahayd dacwa siriya saddex sanay dhammaysatay daaru arqam min arqam iyo dacwa siriya ay socotay sanadka afraad waxaa bilowday faydo shaaca laga qaado haddii mar haddaad musaaraxaysa adna dagaal baa kugu bilaaban haddii fadaca الnaasa ilى اlislaami cashara siniin toban sanoo xidhiir ah yuu dacwa jahriya nabigu waday iyo saddex siri ah dacwa siriya laazima ma aha ayb fi kuli alxawaal wاlazmina markay baahi keentay seyre noqonaysa in la inkirna waa khaa in laga dhiga laazim marxal la marayna khata wey hadday baahideennu keento iyo mxuu aha dacfigeenna iyo awoodeennu ay keento inaan waxaynu hoos ka wadno hoos baan ka wadayna haday tabarteenu keenayso inaan musaaraxayno oon wejiga ka faydna hawsha nin walba wuxuu yahay u sheegna waan sheegayna ayb bacd اlkhwaaniya waxay ka fahmeen laabudda min marxala dacwata siriya laazim ma aha waa xaalad u laabanaysa awoodeenna dacfigeenna qiimaynta waaqiceen iyo xaaladeenna ma aha shay laazima sunna la waajiba maaha wadaadda iyagu reer sacuudi iyo reer khaliijna sayna loogu kicin mxuu ahay boqoradooda waxay dhaheen dacwa siriya waa xaaraan mana banaana maanta laa yajuus bidca weeye hawshaana hawl khaasa ahayd bay nabiga khusayso oo dhammaatay waxaa ka baqaya in boqor cabdalla laga hooseeeya ka baqaya oo mxuu aha raggu hoos kaga taasay diidan yihiin waa hawl siyaasadeed taas lama baana hawsha ayadaa sun sunno jirta weeyo lasoo maray laakiin taqdac mxuah xaaladda iyo quwada iyo waktiga zamanka bay u khuduucaysaa yuwaafii nabigu asagoo ku beegmahaya oo beegsanaya almawsima xalliga xajka kula caamin sanad kasta fursa dahabiya nabig u tahay kulamada meesha nabiga asagoo bilow ah dacwadiis waa dacwo caalamiya wey qoraysh basa ma ah waxaa imanaya farisiyiin waxaa imanaya yemaniyiin waxaa imanaya shaamiyiin min aqdaari ardi bay ka imanayaan alcarab iyo xataa xulafadoodii baa imanaya mxuu ahaayey kacbada imanaya nabigu waa ka faisanaya mina intay fadhiyaan maalmahay carafo joogaan buu ka faisanaya mawaasinta waa dul istaagaya dacwatu saaric in alxamdu lilah ka dul qabanhaya si tartiiba oola hadlahay yuwaafi mawsima almowqifa xajka wey kula caamin yatabicu alxaaja xujaajtuu nabigu dabageli jiray fii manaasilin qabiilkii reer abubakar buu wato qabaa'ilka yaqaan abubakar kaana nasaaban caarifan bilqabaa'il qoyskii reer hebel xaggay degan yihiin halkaasay degan yihiin waa loo tagahaya ugaaskooda waa yaqaana abubakar ninka laga gala waa yaqaanaa say kale yihiin inan gumoodkooda laandheeraha ragga gobta ah nimanka maalin baa yuu qabiil u tegey markaasuu yidhi yaa tihiin ah, nabigoo la socda cali oo yar iyo nabi maxamed iyo abubakar wey abubakar baadhi yaa tihiin waxaa ree hebel baan nahay ree hodayl ma nimankii laangaabka ree hodayl baa ti mise ree baa tihiin markaasuu yidhi ninkii la hadlay meel kala taqaanaa waha waan kala aqaanaaba hadalbu xul waxaan nahay ree hodayl nimankii laga geli lahaa hebel hebel midinkeena ka dhasheen maya hebel madukeen ka dhasheen maya hebella maya ragga uu ka yaqaan reedood laandheeraha oo dhan buu tiriyey saaxiibulxarb hebel la yidhahdo ma idinka maya ninkii deeqsiga maya markaa idinku laangaab idin gunyada tiin buur waadna siraysaan nagu kala wadiy ninki wuu yaabay nin dhalinyaro ahaa wuu yaabay wuxuu yidhi adug gormadaas dad u kala bartay mar haddaad adugna gashay buu adana adug waa inaan ku ogado xataa anagu saad sheegtay weeyo ree hudeyl nimanka dabada kaga yaala ee dabadhi mxuu ahaay kolanta ah yaan nahay buui qabaailka weynaa eed sheegaysa ma nihin waadna gashay laakiin man anta yaa tahayba adugu quraysh baan ahay buui quraysh haddaad tahay maxaa tahay asxaabu rifaada maya ree sakaayadii maya xijaabadii maya ma waxaa tahay nimanka reer bani haashim maya wuu tiriyey quraysh say kale ahaydoo dhan bu wiilka tiriyey weligayb ninkaadan qurash oo kaa liita ma arag maxaa jira bu intaad i weerartay i gowracday ba haddana run iska sheegaysaabu intaad ani idishay ood i gowracdo haddana ninkii kula doodahay baad u sheegaysaa bui ceebtaadii iyo meeshii lagaa geli lahaa ma iska tiraada waxaan ahay bu nimankii muxuu ahay qurash laga gelahay reer bani maqsuum ma run baan kuu sheegaya buui hadda haddaadan dhaqaaqin buui qoyska kuu sheegaya bu inaad reer bani taym tahay laangaab curdana inaad taan ku sheegi lahaa bu nabigaa la yaabo oo yii abubakr baashan saa u xisaabaysa maxay ahayd nabiga carab anaa kala aqaan igu daabu nimanka inakeen kuwan waxba ma qaday kuwan daranyaqaad ma ah buuri waxba laguma aaminay inakeen waa la tegey qoys kalaa loo tego meel degan oo xujaaj ah abubakar baa toydo oo waraysta xasan cali baa la socda abubakar baariyaati reer hebel baan nahay yaa idinla socda waas hebel xaggee degan yahay waa waas hebel nabig wuxuu hi abubakar nabigu fi nabi allow nimankan la hadalbo nimanka hadday ku rumeeyaan carab waad kala baxaysaa nimankii nabigu waa la hadlay waa la wada hadlay waxay wataan ninkii abaandulihii dagaal baa la socda waxaa la socda wixii deeq iyo xoolo la bixin ninkii mas-uulka ahaa waxaa la socdaa cuhuudda iyo ballamaha ninkii feermayn lahaa waa reer dhanoo dowlada qaba reer miya haddana yaman bay ka yimaadeen qoys la yaqaano musiibaa ah wey labubakar waa la socda walahaas markuu nabigu la hadlay ma ciraaq bay ka yimaadeen cafwan ciraaq bay ka yimaadeen markuu nabigu la hadlay bay dheen nabi allow hawshaad sheegayso waa shay-un laa tuxibu lmuluk mabda aad wado waa mabda in boqoradu jeclay annagu laba qaybood baa nahay dhanna carab baan kaga xidhannahay dhanna waxaan kaga xidhannahay muluku farisin muluku mxua kisra baan ku xidhannahay marka waxay dhah nabigu marka codsanhayaa in la qaado oo amni la siiyo nabadgelyo oo dacwada diinta u faafsado ilaa quraysh baa nabiga nafta u keentay daaif baa laga soo fiijiyey khadiijaa dhimatay abu aalib baa lugta la baxay nabigu wuxuu ku noolaan layaa mako marka wuxuu raadinhayaa makaan aamin yatanafas fiih bidacwati ilahi subxaana wa tacaala marka xu waxaan rabaa inaad iqaadaan i waxay dhaheen boqorkaas gaalada aan isku xidhanay reer kisra ballan wuxuu nala galay in aanan keenin waddanka iyo meelahaan degno axad uusan isagu ogeyn ama mabda kala wata xaggana aanan feermin cahdi usan waba kala socon ayadoo sidaa tahay nin carbeed oo qurashia oo mabda wanaagsan watabaa tahay diintana kugu raaci mayne amni baan ku siina laakiin inta anagu aan xukunay dhanka carbad jira labada wabi wixii ka rogan imow waan ku nabadgelinaynaa wax saa kuu firan ninkii ku taabta harib xabad baa naga dhacaysa seef laakiin kaa weyne boqorkii ree kisra iyo ree herqle iskama celin karo hadduu kuu gacan qaado waxaa weya kuma difaaci karo waa nin cudurdaan aan aqbalin mutajabira naga xoog badanna baabiinaya laakiin carabta inteeda kale sanko caan ka lisana inakeen say isu ixtiraamhayaan ballanka say u qaadhayaan cahdigii inagu wuxuu hahday sidaa tahay haddaydan kulligay wada qaadayn oo dadkoo dhan ba idinka difaacayna waa fasaxantihiin nabig markuu dhaqaaqay wuri yaa abaabakar ayu akhlaaqin fi ljaahiliya bal nimankan sidqigooda nabig wuxuu ku uri maa asa'tum fi raddi id saaraxtum bisidqi buui jawaabta aad bixiseen ma xumo mar haddaad runta ii sheegteen ruu inuu ku qaami ma fiicna ma ogtahay nabi allow annagu intaasaan kaaga filannahay intaa kusoo dhowow intaa kale nin naga xoog baynu maroodiyaal wataa jooga ayib ma awoodin inaan kaa difaacano nabig wuxuu ihi jawaabtiinu jawaab xun ma aha marba hadaad i wixii ii caddayseen nabig wuxuu ihi jaahiliyadu akhlaaqda noocaasa waa intay ku noolaayeen ay dulmiga iskaga difaacahayeen ay ballamaha ku ilaalinhayeen ay agoonta ku أy أkhlاaqin ya ababka fi اjahiliya واclam أna diin اllahi la yansurah إila man axaaطa bijamiic jawaanibi abubakr buu u sheeg wsha diinta ilaahay u gargaari maayo nimaan ayadoo dhan ba wada koobin dhaqan iyo cilmi camalba ninbaa hal naxariista nin baa naxariis kula tegaysaa war qaybta adkayntana aw qayb laisku adkeeya jirtee ayib nin baa la tegi wklud calayhim meelaa laga rabaa walyajiduu fiikum hilda meelaa laga rabaa gaaladu inay kaa girgirta ma laga rabaa nin baan ruumad u gogolaynaa nina naxariisma u gogolaynaa nin baan mara xariira u dhigaynaa oonan inaba aan wax xanafla aanaan marayn nina rumad iyo filgino iyo muxua fargeetan feedha ka gelaynaa soo magal ah wixii shay kasta in la dhiga wey nima meelbu ku afoobhaya ninba wuxuu leey waaqic culus baa lagu jira aan daad raacino xaggeen tegaynaa haddii daad raaciso xaggee lagugu shubi bulaacada ortadaad garaaciso xageed ku dhici waayahay boosaneero meesha lama yaqaan yani waxaa weeye waclam ana diin allahi la yansura ila man axaatahu min jamiici jawaanibi xadii xasana wey xadii caliy qadiyadda marka qadiyad culus bay iska ahayd almuhim wa lmawaasimi bicukaab weliba maalinkaa hor wuxuu ku dhihi jiray waxaan idinka rabaa diintaad ku qasimhayo faqad inaad idifaacdaan xorna u noqdo fi dacwati ila اllahi an adcuwa ila اllahi an adcuwa ilaa cibaadati اllah waxdahu la shariika lah intaa keliya io ogolaada haye idinkuna idifaaca inaad islaantaan ama diinta aad soo gashaan idinku qasmi maayo ninki intaa dhambaalka u gudbiya i raaca ii daaya ninkii diida waa fasaxan yahay ma tahay ha idan intaa i ogolaada lakin hala difaaco sheekhu marka intaasuu ka hadlay ah, xadiidkani wa fi lmawaasimi jamcu mawsimin bicukaad cukaada suuq weyn laiskugu yimaadu ahaado carab wax ka gadato nabiga waa ka faa'isanaya wamajana asna waa suuq gabayo ay ka dhacdo wadilmajaaz waa suuq kale asaguna yadcuuhum wuxuu ugu yeedhay dadko qabaa'ilkaasi qadiyadan waxa loo yaqaana qadiyatu cardi cala alqabaa'il cardu rasuuli nafsahu cala alqabaa'il baa loo yaqaana nabigu bandhig nafsu u bandhigay qabaa'ilka inay difaacaan oy ilaaliyaan ayuu ku saabsan yahay yadcuuhum ilaa an yamnacuuhu wuxuu ugu yeedhahaya inay ka difaacaan qabaa'il kale ku xadgudbaya qoraysh baa kowka ah laga difaacaya reer daa'if baa kowka ah xataa yubaliqa risaalata rabbihi ilaa uu gaarhsiiyo risaaladka rabbigii gudto dacwadii amni yar haddaynu hello inaan ka faa'idaysano yurub haddaad tagto galbeed haddaad tagto afrika haddaad joogto meel kastoo tagtaba amnigaa yarkeed hesho waa inaad oga dacwada tawxiidka ma aha lafahaada iyo caruurta biilkooda iyo xoogo xandha ah iyo guryaad hesheen ma ah dhibka inagu hays intaa wey laakiin nabi maxamed meeshuu ku helo meeluu ku neefsado kaana yashrax tawxiid yastamiitu fii tawxiidka inaad wakti ku bixiso wey ummadda haddaan mabdaa laga sixin waxba socon maayo laakiin inagu cararkeennu iyo amnigeenu waa xoogo iyo bil iyo nafci iyo xoogo meel la hartaan raadinayna keenni in helo waa ninkii xoogo wax la laqbeeya laakiin salaadaha iyo weysada iyo xanaanada xoolaha iyo daryeelka mxuu ahaay mxuu ahay xanaanada carruurta ka hadlay iyo mxuu ahaayey dhaykari hawlaha ka hadla wey war dhaykari hawsha ma ahee tawxiid baa rabaa inta yar hesha inaad ummad gudbiso marxaba sheekh a say u weyso doontaan hay halkaa miyaan iska istagmin xadidkaan dhameeya xadiidka dhameeya marka waa yahay falaa yajidu muusan helaynin xataa yubaliqa risaalata rabbihi rabbigii eh, dhambaalihiisa oo diintii waxyiga loo nabigu gaadhsiiyu doonayay walahum اljanna ninkii diinta qaatana janno uu helayo falaa yajidu ma helaynin axadan axado yansuru u gargaara walaa yujiibu cajiiba axad u gargaara nabigu muuse qabiil aqbalana waa la waayey ansaar ka hor qoys yeela oo fiican nabigu waa waayey xataa inahu la yasalu ilaa uu weydiina can ilqaba'il nabigu intuu u tago meelahay degan yihin hebel yaa fiican yaa laga geli karaa yaa aqbala iyo wax sheegahaya wmanaasilha iyo meelhay degeen qabaailku qabiilatan qabiila qoys qoys bu ugu tagay intuu riti qaatay oo abubakr raaco oo cali raaco yuu nabigu soconay waa wareeg jawla yuu nabigu samaynaya wayaquul yaa ayuha اnnaas dadow quluu laa ilaaha ila allah tuflixuu faqad wax kale idinkama rabo war towxiidkaa la imaanada kuna kufriya daawaaqiidda iyo asnaamta ilahan rumeeye maxaa jira wa tamliku waxaad ku mulkinaysaan bihaa kalimadaas alcarab haddaad islaantaan carab oo dhan baad maamulaysaan oo qabanaysaan <clears throat> watadilla waxaa idinku dulloobi oo idin hogan lakum idinka biha bilkelimati watawxiid alcajamu reer farisi reer rom waad jabinaysaan waad ku jahda dulli bay noqon hayaan faidaa aamantum haddaad rumaysaan ilaahay rumaysaan kuntum waxaad noqonaysaan muluukan fi ljanna boqoraad noqonaysaan jannada shahada fi aakhira ah adduunkood libin iyo guul iyo magac ka heshaan xadiidkaasi duruq badan buu ku yimaada min xadiid alxaaris ibni xaaris buu ku yimid wa rajulin min bani kanaana ku yimid cinda axmed waabaraani wa xadiidi jaabirin cinda axmed wa khusayma wa xibaan wa waxaa ka mida axaadiis badanoo macnaha ku timid yaa baabkan jirto alfa waxaa kamid xadiidu rabiica ibni cibaad baa ka mida axaadiis badan baa macnahan ku yimid gebagabadu baabkan insha allahu ta habeen dambe anu ka hadli doonaa fawaaiddiisa iyo fiqiga ku jira hada bilahi towfiiq adiku waa sugan macnaha waa sugan yahay